bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala almualifu raximah allahu tacaala annawcu alxaadi walcishruun macrifatu almawduuci almukhtalaqi almasnuuc mawduucii ayuu noocaani garashadiisa ama macrifadiisa ayuu u baab yahay almukhtalaqi mawduucii almukhtalaqi la abuurtay ee la samaystay almasnuuci ee la sameeyey saddex erayoo isku macnaa waa almawduuc almukhtalaq almasnuuc oo almawduuc lugatan waxaa la yidhaha almulsaq shayga lagu dhejiyo sida uu ibnu dixya uu tilmaamay waxa uu yidhi yuqaalu wadaca fulaanu calaa fulaanin kada hebel wuxuu ku dhejiyey hebel waxaas ay alsaqahu marka almawduuc wa almulsaq shayga qofka lagu dhejiyo oo uunan dhihin ama uu beriba ka yahay ayb wa calaa dalika shawaahidu kathiiratun marka mawduucu lugatan waa saas ee sharcan hadda waxaa weeyaan alxadiidu almukhtalaqu almasnuucu cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam waa xadiidka nebiga lagu been abuurto ee laga samaysto ee uunan dhihin marka maxaa lagu garan karaa xadiidku inuu mawduuc yahay meeshaasuu ka bilaabay wa calaa daalika kaagaas garashadaas macrifadaa korkeeda shawaahidu ayaa ah waxyaaba markhaatiyaal noqon karoo shawaahida kahiiratun fara badan minhaa waxaa ka mida ah waxyaabahaasi iqraaru waadicihi waadiciisa qirashadiisa ayb oo ninka waadica inuu qirto oo uu yidhaahdo yacni axaadiida nebiga ku been abuurtay ayb sidii ninkii yidhi zindiiqa ahaa markii la dilaayey ayuu wuxuu yidhi kumanaan axaadiida ayaan shariicadiina ku dhex daray oo dadka dhexdooda ku faafsan haddaa idishaan marka waa u qabaa markaasuu wuxuu yidhi waa lagu dilayaa uma yaciishu lihaada aljahaabidatu waa lagu dilayaa waxaan adiga aada sheegaysidna ood sheegtayna dadka jahaabidada ee axaadiidta naqdiye ee kale hufo ayaa u noolaan doonaan ayuu yidhi ayb marka qofka inuu qirto waa qayb ka mida ah waxyaabaha lagu garto iqraaru waadicihi culammada qaara waxay yidhaahdaan ninkan hadduu waadic beenlow oo ahaa qirashadiisa see loo aqbalaa waaba beenlowga eh. culammada marka waxay yidhahdaan waa qariino qirashadiisa hadda isaga warkiisa run ahaan looma qaadanaye laakiin cala aqali waa laga istaagaa ayb oo in nebiga loo nisbeeyo waa laga joogsana markay ugu yartahay iqraaru waadicihi midkii sameeyey oo nebiga ku been abuurtay qirashadiisa calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku qirto ayb qaalan aw xaalan ayb orah ahaan ama xaalad ahaan ayb ow xaalan yani xaalad ahaan xaaladaasna ad waxay noqon kartaa xaaladaha qaar baa iqraar booskeeda layska dejin karaa oo waxaaba ka mid a inuu yidhaahdo rasuulkan waxa waxaa ka maqlay markaasaa laleeyahay goormaad dhalatay markaasuu wuxuu sheegay matalan laba boqol markuu ahaa hijiriga dee laba boqol hijiriya nebigu inuusan nooleen waa layska ogyahay ee wixiisu inay mawduuc yihiin waa isagoo qirtayay la mid tahay ayb wa min dalika waxaa ka mid a waxyaabaha shawaahidda noqon karee mawduuca lagu garto rakaakatu alfaadihi alfaaddiisa adaygeedana waa lagu gartaa ayb oo warka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee war qofeed iskuma eka rakaakatu lafdi ayb oo lafdiga xadiidkan iyo qaabka uu u socdo iyo sida u samaysan yahay ayaa culays iyo adeyg baaba ku jiro oo hadalkii nebiga iyo fasaaxadii rasuulka uma eka waa lagu garan karaa laakiin rakaakatu lafdi keliya lagama dhigan karo shaahid rakaakatu rakaakatlafdi iyo rakaakatulmacnaa hadday isweheliyaan ee markaas bis waayo rakaakatulmacnaa waxaa ka mid a ah shay sharciguba uunan xaaraan ka dhigin ee basiid ee yar haddii naar jahannamo laga waajibiyo oo intaasoo kolaa la cadaabayaa qofkaasi webigaas oo naarta ku yaallow gelayaa waxaasaa la cabsiinayaa hadduu daldalo ee rakaaka filmacnaa waxaan uu sameeyey iyo waxaan uu sheegaya ma isqaada karaanba marka arakaakatu fi lafdi arakaakatu fi lmacnaa hadday weheliso bis ee marmar waa dhici kartaa erayo adag in xadiidka laga helo ee rakaaka fi lafdi keliya mawduucnimo ma lagu ogaan karo ayb oo waxay yidhaahdeen rakaakatu lafdi laa tadullu cala alwadci xayu juwizat alriwaayatu bilmacnaa mararka qaarda waxaaba bannaan soo maha xadiidka in macno lagu wariyo ee lafdigii rasuulkaba aan la keeninba meesha ee macno lagu wariyo ee ninka macnahaas isticmaalayo kelimaad aad adag inuu la imaado waa suuragal marka arakaakatu fi lafdi keliya inaan waxba lagu waxaynayn wa fasaadu macnaahu waa kaas marka kan inuu la socdo iyo wa fasaadu macnaahu macnihiisa fasaadkiisa aw amase mujaazafatun xadgudub inay ku sugan tahay faaxishatun aada u foolxun aw mukhaalafatun ama mukhaalafo khilaafitaan limaa la khilaafo habata fi lkitaabi wasunnati asaxiixati wax kitaabka ku sugan sunnada saxiixa ku sugan ayuuba khilaafsan yahay ayb waxaaba ka mida maalan qisadii qisatu lkharaniiq oo waxay yidhaahdeen qisada xadiidkaas wuxuu sheegayaa rasuulka sal ll ly slam markuu akhriyey afara'aytum allaata waalcuza wamanaata athaalitata alukhraa ayaa wuxuu yidhi bay dhaheen tilka alkharaaniiqu alculaa wa ina shafaacatahunna la turjaa kuwaas waa ilaahyadii waaweynaay oo shafaacadooda la rajayna laata iyo cuza suuragal maaha nebigu inuu waxaas dhaho sala allahu calayhi wasalam laata iyo cuzo inuu dadka ka baabi'iyo ayaa loo soo dirayba inuu ayaga yidhaah shafaacay leeyihiin waxayba ka hor imaanaysa umaha aayaadka iyo axaadiidta sunnada saxiixa iyo qawaacidda sharciga intaba way ka hor imaanayan saa darteed culamada qaar maba isku mashquulininba xadiidkaas dhuruqdiisa iyo in la raacraaco maba aynan isku mashquulinin maadaama qodobkan uu wato laakiin bukhaariga waxaan ku soo marnay ibnu xajar tafsiiru suurati alxaj xoogaa inuu leeyahay asalay leedahay qisadu kadib haddana uu bilaabayo ta'wiil uu leeyahay maalan rasuulku isagu kuma hadlin laakiin shaydaankaa codkiisa matelay dadkii dhegahooda waxaas maqashiiyey sidaas in haddana meeshaasuu marka u fasiray calaa kullin marka mukhaalafa limaa habata fi lkitaabi wa sunati saxiixa ayuu xambaarsan yahay kaasoo kale waxaaba la mid a ah xadiidkii ninkii zindiiqa uu samaystay uu yidhi allah subxaanahu watacaalaa fara fardo ayuu orodsiiyey way dhidideen fardihii dhididkaasuu nafsadiisa ka abuuray waxaasoo kale waa wax sharcigii qur-aankii iyo sunnadii iyo caqligiisa saliimkaa ah intaba waa khilaafsantahay falaa tajuusu ma bannaana riwaayatuhu mawduuca in la weriyaa ma bannaana liaxadin qof min annaasi oo dadka ka mida in loo wariyaa uma bannaana ayb xadiidku hadduu mar mawduuc noqdaa in la wariyaa ma bannaana ilaa calaa sabiili alqadxi ceebayn la ceebaynayo fiihi xadiidkaa dhexdiisa maahane si kale inaan lagu sheegi karin haddii xadiidka marka de sanadkiisii la keeno oo la yidhaha xadiidkan waa mawduuc oo laga digaayo waa bannaan tahay laakiin iyadoon laga digaynin oo iska sheeg un ay tahay ma bannaana falaa tajuusu ma bannaana riwaayatuhu riwaayatu lmawduuci mawduuca warintiisu ma bannaana in la wariyo liaxadin min annaas qof dadka ka mida uma bannaana ilaa calaa sabiiliin loo wariyo yani uma bannaana ilaa calaa sabiili alqadxi ceebayn fiih fi lmowduuci la ceebaynaya maahane oo la radinayo liyaxdarahu si uga digtoonaado man axad yaktaru bihi ku kadsoomayo oo min aljahalati dadka jahalada ah waalcawaami caamada waalracaaci iyo kuwa yacnii wax magaradka oo duqsiga duulduulayo kale iska ah ayb si dadkaa marka looga digo culamada qaar baa waxay leeyihiin xadiidka haddii sanadkiisa lagu sheego waagii hore dadku ay sanad asaaniidda iyo aqoonta u lahaayeen waxaa jiri jirta xadiidka in sanadkiisa lagu sheego marka xadiidka sanadkiisa lagu wariyaana qofku waa garan karaa in mawduuc uu yahay iyo in kale hadda ma ku filan tahay in sanad bis la sheega lagana aamuso xadiidkuna uu mawduuc yahay maya saasay yidhahdeen sababtoo ah dadku hadda maba kala yaqaanaanba sanadka fulaan kadaab waaye fulaan wadaac waaye kitaabo iyo akhrisay u baahan tahay ayb marka hadda bataatanba xataa haddii sanadka aada sheegayso ama kitaab hebelow ku yaalla aada dhehayso waxaa la rabaa inaad ka digto <coughs> in laga digo oo la yidhaha war xadiidkan waa mawduuca iska jira saas weeyaan waalwaadicuuna hadda intaa wax uga baxay waxyaabihii wadciga lagu garanayay inuu khilaafo kitaabkii sunnada saxiixa ah <clears throat> khilaafkaasna waxay u baahan tahay marka dad ahlu cilmiya ah inay saas oo kale u sheegaan lanna waxaa dhici karta waxaad adigu moodeyso in sunno ay khilaafsan tahay laakiin la jamcin karo ayb rakaakatu lafdi walmacnaa yaa lagu gartaa inay ku jirto mujaazafo aad u xun oo faaxish u ah ayb tii aan mithaalkeeda sheegayn oo shay iska karaaha ah in ciqaab weyn laga ratibo <coughs> waxyaabahaas oo kale <coughs> mararka qaar qofka iqraarkiisa in lagu garan karo xaalkiisa in laga fahmi karo waxyaabahaas oo dhan ayb eh, haddana wuxuu gelayaa marka dadka nebiga ku been abuurta anwaacdooda walwaadicuuna kuwa nebiga ku been abuurtaa aqsaamun qaybo weeyaan kaiiratun fara badan minhum waxaa ka mid a zanaadiqatun kuwa zanaadiqa ah zanaadiqa waxaa laga wadaa dad aan diinta rumaysnayn waa gaalo qalbiga gaalay ka yihiin afkana waxay muujiyaan islaamnimo waxay raadinayaan diinta qallooceeda unbes inay diinta inay qallooco ka raadiyaan diintu ma qalloocnee ayb oo qallooci waxbay u raadinayaan markaasay waxyaaba aada caqliga uga fogay warinayaan si loo dhaho war waxaani diin maahan si looga tago minhum waxaa ka mid a zanaadiqatun zanadiqada marka maxamed ibnu saciid almasluub ayaa ka mida dad badan oo zandaqa loo dilay baaba jiraanba ayb ayb kuwayaalkaas oo kalea ka mida sanaday rakibayaan matni bay keenayaan xadiid xadiidka haddaad u fiirsato waaba wax oo caqligaba aan gelaynin intaa marka diintay ceebeynayaan wa minhum waxaa ka mida dadka nebiga ku been abuurto mutacabiduuna kuwa dadka iska cibaadada badan iska ah yaxsabuuna ay malayna yaxsabuuna waxay moodayaan anahum ayagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan camalka yani wax fiican inay samaynayaan bay iska ay isu arkaan yadacuuna waxay dejinayaan axaadiida axaadiid fiiha targiibun wa tarhiibun axaadiidtaasoo ay ku sugan tahay targiib rajogelin jeclaysiin wa tarhiibun iyo cabsigelin wa fii fadaa'il اlacmaali iyo fadaa'il اlacmaalka ayb liyucmala si loogu camal falo bihaa axaadiidtaas wa haa-ulaa'i kuwaana daa'ifatun koox weeyaan min alkaraamiyati qoladaa ka mid ay wagayrihim oo ayagu waxay yidhaahdeen naxnu nakdibu lirasuuli اllahi sal ll ly slam annaga nebigaan u been abuuranaynaayay dheheen laa nakdibu calayhi maka been abuuranayne waa u been abuuranayna ayay dheheen qaarkood baa marka waxay arkeen dadkiiba fiqiga iyo waxyaabahaas eh, axaadiis wuxuu sameeyey fadaa'il qur'aanka suurad suurad suurad walbo axaadiisu u sameeyey war maxaa dhacayaa la yidhi markaasu wuxuu yidhi dadka inaan qur-aanka jeclaysiiyaan rabaa buu yidhi waxaan arkay dadkii oo fiqigii abu xaniife un daba ordaaya oo qur-aankii akhriskiisii iyoba ka yaraystay marka say qur-aan badan u akriyaan xadiidkaanaan samaynaa buu yidhi aniga kuwaasaa marka ugu daran leanna waxay u samaynayeen diin ahaan nebigay ku been abuuranayaan ajar bayna ka rabaan yani sideedana ogow dembigu qofka marka uu diin ahaan u sameeyo iyo marka uu u sameeyo dembi ahaan waa kala daran yihiin marka uu diin ahaan u sameeya xun shaygan waa dembi see ilaahay loogu dhowaana waaba laba dembi uu ku jiraa dembigiina waa sameeyey ko dembiga labaadna maxay tahay diintuu ka been abuurtay labaa u taalla marka kan meel laakiin ninkan kale isagu dunuubta caadiga u galo oo aan diinaa ii dirtay iyo allah ii diray iyo rasuulkaa ii diray aan dhehaynin isaga hal dembiyuu ku jiraa hadduunan xalaashanin ma garanteen walidaalika culamada kuwaana ugu daran bay dheheen noocaan ah ayib fiqigii baan dadka kasoo leexinaynayay dhaheen axaadiis beenay marka samaynayaan si ay dadka daacaadka ugu soo leexdaan karaamiyadu marka saasay dheheen aayaddan marka xadiidka nabiga sal alla ly slam dhahayo man kadaba calaya mutacamidanna isaga laftirkiisay taxriif ku sameeyeen oo waxay yidhaahdeen man kadaba calaya mutacamidan liyudilla bihi nnaas ay ku dareen ninkii aniga kas igaga been abuurto si uu dadka u dhumiyo annaga dadka ma dhuminaynay dheheen marka iyagana ibnu xajar marka wuxuu yihi liyudilla bihi naas ma soo aroorin waa baail hadday lacalla soo aroori lahaydna laamku waa laam asayruura waalcaaqiba laam alcaaqiba waayo laamu tacliil ma aha ayb ee ninkii nebiga ku been abuurto laasim dad unba dhuminaa baa laga wadaa dad un waa dhuminayaa ayb kuwaasaa ugu daran buu yidhi marka suyuudigana alfiyihiisa waa ku sheegaa wahum min ashari man facala dalika wahum iyaguna min ashari man dadka ugu sharta badan waayo facala daalika kaagaa sameeyey limaa yaxsulu waxa xasilaya dartiis bay ugu shar badan yihiin bidararihim iyaga dhibkooda ku xasilayo oo min algirati kada ah calaa kaiirin in badan korkooda la kediyo mimanna ah yuctaqadu salaaxuhum mimanna ah yactaqidu ictiqaadinaayo salaaxahum iyaga salaaxooda ayb dad badanoo iyagu dadkaa dad wanaagsan inay yihiin u haysto ayaa ku dhumaayo oo baadiyoobaayo meeshaas marka eh, muqadamada muslimka imaam muslim wuxuu ku dhigay eh, yaxya bnu saciidin alqaطaan ayuu wuxuu ka wariyey inuu yidhi beenta cid ay kaga socosho badan tahay ma jirto carabka dadka saalixiinta ah carabkooda unbay beenta ku socone markii la macneeyena waxay tahay iyagu ma kala yaqaanaan wax saxiixa iyo wax saqiima kala saarkeed waa iska qaadana nebigaa yidhi haddii la dhaho waa iska qaadanaya ayagana waa werinayaan dhinacay uga jiraan marka beentii oo beentii nebiga lagu been abuuranaya carabkooda ayay ku faafaysaa ee ayagana dad dadku wana dad saalixiin oo fiican ay u haystaan ayb beentii marka waa ku faafi ogtahay tahay fa yudannu waxaa loo malaynayaa sidquhum iyaga runtoodaa la malaynaa markaas wahum iyaguna sharun way ka shar badan yihiin min kulli kadaabin mid kastoo been badana ah fii hada albaabi baabkan waa ugaga shar badan yihiin fii hada albaab hadda waa qayde ogow mas'aladan aan ka hadlayno yay dadka kuwa ugu sharta badan ay u yihiin ayb waqad intaqada ala'immatu a'immadu way naqdiyeen kulla shayin wax kasto facaluuhu ay sameeyeen oo min daalika kaagaas ah wa sataruuhu way qoreen calayhim fii zuburihim kutubtooda ayay ku qoreen caaran ceeb calaa waadici daalika dadka sidaa nebiga ku been abuurtay korkooda la ceebeeyo darteed fi dunyaa adduunyada dhexdeeda lagu ceebeeyo wa naaran naar iyo washanaaran iyo yacni ciqaab fil aakhirati aakhira inay ku noqoto qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa' maqcadahu min annaar wa hada mutawaatirun canhu tanna nebigu waa ka tawaaturtay axaadiidta mutawaatirkay ka mid tahay qaala bacdu haaulaa'i aljahala jahaladan ama jaahiliintan qaarkood waxay dhaheen naxnu maa kadabnaa calayhi annaga isaga kuma aanan been abuuranin innamaa kadabnaa lahu waa u been abuurannay wa haadaa min kamaali jahlihim warkoodan kan ahna waxaa weeyaan jahligooda dhammaystirnaantiisa wa qilati caqlihim caqligooda yaraantiisa waay wa kahrati fujuurihim faajirnimadooda badnaanteeda waay wa waftiraa'ihim been abuuradkooda badnaantiisa waay ayb fainahu sala allahu calayhi wasalam maxaa yeele nebiga laa yaxtaaju uma baahna fii kamaali shariicatihi shareecadiisa dhammaystirnaanteeda wa fadlihaa iyo fadligeeda ilaa ayrihi hayrkii uma baahna iskada kitaabka la idinka mashquula ayb nebiga hayrkii uma baahna oo shareecadiisa inay hayrkiis axaadiid sameeyaan uma baahna isaga waxyigiisaaba ku filan intaas marka wuxuu uga baxay asnaafu lwadaaciin laba qolowna ka sheegay bis musanifka azanaabiqa iyo wuxuu ka sheegay qoladan ayagu mutacabidada ah dhowr noocoo kalaa dhiman waxaa jira kuwo murtasiqa ah oo xoogaa shilimaad aruursado ama inay mansab ku gaaraan iyo waxaas iska rabo oo dadka murtasiqada ah waxaa jiray nin masjid rusaafa yaxya bnu maciin iyo imaam axmed oo meeshaas kusoo tukadeen ayaa nin ka istaagay masaajidka markaasuu axaadiiu daldala oo wuxuu leey xadaanii axmed ibnu xambal wa yaxya bnu maciin iyagana meeshay fadhiyaan nimanka uu leeyahay xadiidkay ii sheegeen waa isfiiriyeen ninba ninka kalau fiirinaya war waxaan adiga ma maqashay markaasuu leeyahay saacaddan ka hor ma maqlin waxaan ninkan uu sheegaya markaasaa markuu warkii dhammaystay oo xoogaa shilimaadkii aruursaday oo dadka ka aruursan lahaa ayay u waceen markaasuu wuxuu yidhi xadiidtan yaa ka maqashay dheheen markaasuu yidhi axmed ibnu xambal iyo yaxya bnu maciin markaasuu yidhi haada axmed ibnu xambal wa yaxya ibnu maciin yaxya ibnu maciin waa kan yidhi aniga waay axmed ibnu xambalna waa kan saacaddan ka horna ma anan maqlin xadiidkan see u wadaa markaasuu wuxuu yidhi maa ziltu asmacu ma aanan ka zuulin inaan maqlaayo anna yaxya bna maciin yaxya bna maciin inuu yahay qof qaafil oo waxba aan ogeyn saasaan maqli jiray yidhi saacaddaanaanba ogaaday yidhi meeqa yaxya bna maciinaa jirto yidhi meeqa yaxya bna maciin ayaa jiraan ninkaas marka hadda waxa ka keena waa murtasiqo ayb qaar waxa u keeno hadaf kale oo ah dadka madaxda yay ka daba ordaan mansab iyo madaxtinimay raadiyaan ama ninka madaxda wuxuu jecel yahay inay u sheegaanay rabaan xadiidkii ah laa sabqa ilaa fii naslin aw xaafirin xadiidkii sabqiga ku saabsanaa intaasu ahaa laa sabqa ilaa fii naslin aw khufin aw xaafirin fardaha iyo geela iyo iyo iyo shiishka leebka kuwaasaa lagu tartamaa markaasuu arkay ninkii boqorka ahaa qoolleydu aada u jeclaa boqorka marka ninkii boqorka agtiisuu yimid ninkii boqorka ahaa agtiisuu yimid khiyaas ibnu ibraahim ayaa la dhihi jiray kan oo warkan beenta sheegayo khiyaas ibnu ibraahim markuu boqorkii arkay buu wuxuu yidhi xadiidkii buu ku daray ow janaaxin aw janaaxin garab garabka marka wuxuu ka wadaa qooleyda qooleyda waa lagu tartami karaa ninkaa boqorka inuu qooleyda ku dheeldheelay iyo aada u jeclaa jiray asaga dantiisau marka u been abuurana nebiga ugu been abuurana ninkaa boqorka asagoo wax uga helo markaasu xoogaa lacaga siiyey markaasu iska tegey markuu sii jeestay buu wuxuu yidhi ashhadu calaa ana qafaa haada qafaa kadaab markhaati waxaan ka ahay yidhi ninkaan sii jeestay qadaadkiisa qadaad beenlow inuu yahay aniga dartay uu ii been abuurtay dartay uu ii been abuurana qola noocaas waaye ayaguna qolo kalena waxaa weeyaan uun eh, aqraad kale iyo ulajeedooyin kale ka leeyihiin ninbaa cunugiisa macallin dugsiyaa soo dilay soo garaacay markaasuu yidhi waa ka carooday markaas anaa aqaanu yidhi maanta sidaan yeelo markaas intuu meeshii ka istaagay buu wuxuu yidhi eh, mucallimuun sibyaanikum ilmihiinna kuwa dugsiga u dhigoo mucallimiinta ah waa dadka idinkugu qalbi adag waa kuwa idinkugu xun waa naarta kuwa idinkugu gelid badan wax noocaasuu rakibay ujeedkiisuna waa cunugaas uu ka xanaaqay dilkiisa dartiisa qaybo kale marka iyagu dood markay haayaan oo ay doodayaan inay doodda ayaga heleen inay caddeeyaan inay rabaan nebiga isaga been abuuranayo qolaa waxay ku dooday xasanulbasri abu hureyra waa ka maqlay iyo kama maqlin qolada waa ka maqlay indhahaysay sanaday keeneen markaasay yidhaahdeen qaala rasuulu lah sal l slam samica alxasanu abaa hurayrata min abi hurayrata waa dur waa isla saacaddi isla saacaddi taas waa badan tahay zamankan laftirkiisa dad waxaa jira doodu inay helaan uun iska jecel waxay ku kalifeen marka inay nebiga ku been abuurtaan sala allahu calayhi waaalihi wasalam kuwa badeecadooday ku socodsiiyaan ay ku gataan ayb wax badaan bay culummada sheegaan marka oo aqraadda iyo ulajeeyaan dadka waxyaabahaas oo kale ee ku kocee sameeyo noocyooyinkaasay marka u badan yihiin hadda marka mualafaadkii u gelayaa marka waqad sanafa ashaykhu abulfaraj ibnu ljawsiy abulfaraj ibnu اljawsi wuxuu alifay kitaaban xaafilan kitaab aad u urursan fi lmawduucaati lagu ururiyey mawduucaadka axaadiista mawduucaadka ah kitaabu ayaa la yidhaha afar mujalad iyo mujalad fahras ah wuxuu ku aruuriyey marka axaadiista mawduuca mawduucaadka ah laakiin ha u qaadanin xadiid kasta oo meeshaas ku yaalla inuu mawduuc yahay kuwo waxaa jira aan mawduuc ahaynoo saxiixa oo asagoo ku tasaahulay kuwo waxaa jiraan daciif iska ah oo aan mawduuc gaaraynin iyo kuwo badan oo mawduuca intaba waa isugu jiraan waxyaabaha qariibka waxaa ka mid a ah marka xadiid muslim ku sugan xadiid saxiix muslim ku yaallo meeshaas ku qoray ee ninkii marka diin ka bilaabo mawduucaadka inuu daalacda ka waran marka waa wareeraan waa aada u wareerayaan adhow marka halkaasuu ka bilaabaa waa arkaa saxiixu muslim ayuu arkaa xadiidkii xagga uu ku arkay uu ku arkaa markaasuu le warsay ku dhacday waaba mawduuc xadiidkaani maya adoo aan aqoon u lahayn oo aan yani musalaxa baranin oo kutubtii xadiidka saxiixa iyo saxeynka iyo adoon baranin ha fiirfiirinin haddaad doonto iska fiirfiiri laakiin ogow waxa ku yaallo musallam inaynan wada ahayn wuxuu yidhi suyuudi wa min gariibi taraahu faclamii xadiidun fii saxiixi muslimi waxyaabaha la yaab kale oo aad ku arkayso waxaa ka midu yidhi kitaabkaas xadiid oo saxiix muslim kusu qaar badanoo kalena oo abu daawuudka tirmidiga nasaa'iga iga ibnu maajahana waa qoray oo mawduucaad uu ku sheegay suyuudiga kitaabka alifay oo ku radiyey ayb musnadkana axaadiis mowduucaaduu ka sheegay ibnu xajara wuxuu qoray alqowl lmusadad fi dabi can اlmusnad ayb marka maa meel kasta wixii ku yaallo dhan saas ma aha ayb laakiin mowduucaas waa soo dhadhoweeyey waa kitaabka ugu horeeyo maskaxdaada kusoo dhacayo markaad rabto xadiid mawduuca inaad baarto meeshaad ka baari lahayd waqad sanafa shaykhu abulfaraj abulfaraj ibnu اljawsiy kitaaban xaafilan fi lmowduucaat gayra anahu adkhala fiihi wuxuu geliyey maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn oon mowduucba ahayn wakharaja canhu ayb wa akhrajam oo idin dhiga ya wakharaja canhu wuxuu ka bixiyey maa kaana yalzamhu dikruhu wax markaa yacnii ku laasimayey waajib ku ahaa inuu sheegana waa ka bixiyey fasaqaطa calayhi waa ka dhacay walam yahtadi ilayhi ma uunan ku hanuunin waxyaabahaas waqad xukiya can bacdi intaas waa baxdi dhammaaday marka ayb isaga keligiina de mawduucaadka waxba kama alifine rag badanaa mawduucaadka wax ka alifeen aljuzaqaniyu ayaa ka mid ah aljawzaqani kitaabu labaaqiil ayuu leeyahay isaga laftirkiisa marka axaadiid badanoo uu ku xukumay baail inay tahay mawduuc oo aan ahaynaa jirto weliba isaga xadiidku hadduu sunnadaba khilaafo mawduucu iskaga tilmaama waa in laga fiirsadaa ayb cumar bnu badr almawsili kitaab wuxuu alifay la yidhaahdo almugni can اlxifdi wاlkitaabi biqowlihim lam yasixa shayء fi hada اlbaab wacalayhi mu'aakhadaat isaga laftirkiisanada mu'aakhadaat buu leeyahay burhaan alxalabi kitaab ayuu leeyahay alkashfu اlxafiid <coughs> alkashfu اlxafiid can man rumiya biwadci اlxadiid ayuu isaga ninkaana alifay suyuudi alla'aali اlmasnuuca ayuu leeyahay showkani alfawaa'id اlmajmuuca ayuu alifay in badan oo mowduucaadkana silsilaة اlaxaadiiث الضaciifa wاlmawduuca oo sheekh اlalbani uu alifay waa laga helaa iyadana kutubta marka laga fiirfiiriye badanaa meelahaas weeyaan ayb waayahay waqad xukiya can bacdi almutakalimiin mutakalimiinta qaarkood waxaa laga sheegay inkaaru wuquuci alwadci bilkuliyati waxay yidhaahdeen nebiga in lagu been abuurtay maba dhicinba wa hada alqaa'ilu qofka sidan yidhi ima annahu laa wujuuda lahu aslan waa qofaan jirinba inuu yahay ow annahu fii gaayati اlbucdi ama inuu yahay qof fogaansho meesha ugu dambaysa ku sugan can mumaarasati alculuumi sharciyati culuumta sharciyada ah fiirfiirinteeda iyo dhexgalkeeda qof meel fog ka joogo inuu yahay waqad xaawala bacduhum qaarkood waxay isku dayeen alradda calayhi kaas inay u jawaabaan fa innahu qad warada fi lxadiidi oo waxay yidhahdeen waxaa ku soo arooray xadiidka annahu sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu inuu yidhi innahu sayukdabu calaya waa laygu been abuuro doonaa hadda hadalkan wax kale maahane niman mutakalimiina waxay yidhaahdeen nebiga wax mawduuc la yidhaha maba jiray dhaheen maba lagu been abuuraninba nebiga marka ibnu kaiir wuxuu le ninka sidaa dhahayo nin adduunyada joogaba inuusan ahayn iyo nin ama nin cilmiga ka fog inuu yahay wax ka dhexeeya male ayb leanna wax la inkiro waxaa ugu daran wax waa kana la dhihi karo oo ishaaradiiba farta lagu fiiqi karo soma wuxuu yidhi marka qaarkood inay u jawaabaan isku dayeen markaasay yidhaahdeen xadiid waxay keeneen inahu sayukdabu calaya fain kaana hada alkhabaru صaxiixan xadiidkan haddii uu saxiix yahay fasayaqacu اlkadibu calayhi laa maxaalata de xadiidkan hadduu saxiix yahay dee nebiga in lagu been abuurto way dhacaysaa shakila-aan wain kaana kadiban isaga laftirkiisa hadduu been yahay faqad xasala almaqsuudu maqsuudkii waaba xasilayba oo kan baaba tusaayaba soo maaha yani wuxuu leeyahay xadiidkan hadduu saxiix yahay dee nebiga in lagu been abuuranaayo waaba la gart waa la gartay waa inay in laga been abuuranayo inay dhacayso waaba sheegayba haddii xadiidkan laftirkiisuba ou been yahay nebigana loo nisbeeyey de isagaaba noogu filan soo maaha in nebiga laga been abuurtay isagiibaaba mawduuca soo maaha isagayba ku caddahay in nebiga laga been abuurtay sala allahu calayhi wasalam ayb fa ujiiba can اlأwali ka hore waxaa lagu jawaabay biannahu laa yalzamu wuquucuhu ila اlآan biannahu laa yalzamu ma ka dhalanayso wuquucuhu inuu dhaco ila اlآan ilaa iyo hadda id qad baqiya ilaa ywmi اlqiyaamati asmaanu yumkinu an yaqaca fiiha ma dakarahu haddii la yidhaha waktigan waqti hebel ilaa waqti hebel nebiga laguma been abuuranin de adduunku weli waa socdaa gabaal in looga been abuuran doonaa dhici karto id qad baqiya ilaa yowmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaama waxaa haray asmaanun waqtiyaalo yumkinu ay suurtoobayso an yaqaca fiiha dhexdeeda inuu ku dhaco maa dakarahu wuxuu sheegay wa hada alqowlu qowlkan iyo wlistidlaalu calayhi iyo daliilka loo raadiyey korkiisa iyo waljawaabu canhu ka jawaab xaggiisa laga jawaabo min adcafi اlashyaai weeyaan ashyaa midda ugu daciiftinimada badan cinda a'immati alxadiidi wa xufaadihim aladiina kuwaas oo kaanuu ahaayeen yatadalacuuna kuwa ka feera buuxsadeen min xifdi sixaax axaadiidka saxiixa xifdigooda wayataxafaduuna amhaalahana xifdinaayo aw abcaafaha ama labalaabkeeda oo min almakduubaati wayaxfaduuna yani xifdinayaan amhaalahaa kuwaas saxiixa in la mida ow adcaafaha ama labalaabkeed oo min almakduubaati kuwa nebiga lagaga been abuurtay ka mid ah maxay u xifdinayaan mowduucana min khashyati an taruuja calayhim cabsi ay ka baqayaan inay rawaad iyo socosho inay korkooda ku yeelato ow calaa axadin ama axad korkiisa oo min annaasi dadka ka mida raximahum اllahu waradiya canhum ayb waxyaabahaas marka mawduucaadku aduu baxdiyo mawduucu marka xaqiiqadiisa in la fahmo xukunkiisa in la garto waxyaabaha lagu garan karo xadiidku inuu mawduuc yahay in la fahmo dadka wadaaciinta anwaacdooda in la garto waxyaabahaasa ugu muhiimsan kutubta laga alifay mawduucaadka in la fahmo inahaasna marka wuu sheegay waana sharu anwaaci daciif in la weriyaana ma banaana culummadu waxay isku khilaafeen ninkii nebiga ka been abuurto ninkii nebiga ka been abuurto kas ugaga been abuurto diin diinta ma ka baxayaa mase ma ka baxaayo abu maxamed aljuweyni iyo raggaas marka iyo rag kale waxay ku tageen inuu gaaloobayo diintana uga baxayo leanna waa tashriic nebigo lagu been abuurta waxay ka dhigan tahay ilaahay sharcigiisa saan waaye sharciga allana hadda in la samaystaa ama laga been abuurtaa ma aha sharci in la samaysto jumhuurulculamaa laakiin waxay leeyihin hadduu xalaashado waa ku gaalooba haddii kalena ma ku gaaloobayo markaa ninkaa gaalnimadiisu meel dheer ma jirto ayb mid waa taas hadduu ka toobad keeno intuu nebiga ku been abuurto toobad keeno axaadiistiisa dambe ma la qaadan karaa maya abadan mar ba haddii la ogaado hal mar inuu nebiga ku been abuurtay mar dambe waxba lagama qaadanayo waa masale marka uu ku keeni doono sifatu riwaaya abwaabtaasu ku keeni doona ayb oo laakiin imaamu nawowi iyo ayaga waxay dhaheen hadduu toobad keeno towbadiisu waa la yeelah muusa bnu haruun alxamaal iyo axmed binu xambal iyana waxay yidhaahdeen weligii lagama aqbalayo suyuudi marka wuxuu yidhi wamaa ra'aahu alwaluuna arjaxu raggaas hore waxay arkeen axmed iyo muuse bnu haaruun alxamaal ayaa raajixnimo badan adillo caqli u badanna tadriibu raawiga ayuu ku sheeg sheegay ayb annawcu ahaani waalcishruun nooca labaatan iyo labaad almaqluub waa midkii la dabagediyey maqluubka ahaa wqad yakunu fi lsnaadi almaqlubu min alqalbi ayuu ka yimid dabagedin ayb qalbigu marka ama xadiid maqluuba in la weriyo laba sababaa keento laba sabab buu ku imaadaa sababka koowaad waxa uu yahay liliqraab liliqraab dadka in yacnii wax shay gariib a la tuso oo maalan xadiid lagu ogaa aلzuhriyu can saalimin can ibni cumar ayaa waxaa laga keenayaa ibrahim alacmash can ibraahim can calqamata can ibni mascuud xadiidkaasna ibni mascuud iyo xertiisa iyo maba lagu yaqaanba waa sanad madani ah ayuu wuxuu intuu baabi'iyo ayuu wuxuu keenayaa sanad kuufi abuu ah matni madani ah ku rakiba muxuu yeelayaa marka in la yidhaha war ninkan waa rixlo badan yahay xadiid lagu keeni waayey meel hariibo xadiidkan ka soo helay ninkan rexlo badana yani socod badana cilmi badana in la dhaho rabaa ayb waana khatar marka taas kale macnaha labaadna marka waa lilimtixaan mararka qaar waa laysku imtixaanaa matnigan sanadkiisaa laga qaadaa sanad kalea loo keenaa sanadkan matnigii olaabaa la qaadaa matni kalea loo keenaya dadkaa lagu imtixaanayaa sidii bukhaari loo imtixaanayoo kale toban toban toban wiilaa min toban xadiid loo dhiibay asaaniiddooda iyo kala bedelan tahay waa isku rakibay waana sameeyey waa toosiyey markaasay u qireen inuu khatar yahay mid labaad waxay tahay alcuqayli ayay u sameeyeen ayaguna kuwo kale alxaafid alcuqayli waxay yidhaahdeen ninkan horta cuqayl wuxuu ahaan jiray markuu ardada u yimaadaan ay rabaan inay axaadiis ku akriyaan oy ka qaataan wuxuu dhihi jiray nusqadaada keen u dhihi jiray ka akri nusqadaada asaga marka asalkiisa ma soo bixi jirin yani asalkiisa oo asaga uu leeyahay sheekha ah ma soo bixinayo ardayguu leeyahay keen asalkaaga adiga akri markaasay waxay yidhaahdeen war sheekhan aan asalkiisii waxba aan ka fiirinaynin aan tijaabinna bal horta waxaan aan warinayna inay sax yihiin oo yaqaano iyo in kale maxay sameeyeen marka axaadiis uu leeyahay ayay isku qaseen marka markaasay ku bilaabeen markay saas ugu bilaabeen waa dhegaystay haddana waa dhegaystay maya buu yidhi maya maya mid kastaa maya buu dhahay sidii sawaabka ayada u sheegay markaasay ogaadeen inuu yahay nin qatar ah waa imtixaan iyadana abulxajaaj ilmizi isagana oo ibnu katiir sheekhiisa ahay ayaa ibnu cabdilhaadiya ah isku dayey inuu tijaabiye xifdigiisa axaadiidii waxbuu marka isku dardaray waa iska jiifay marka abulxajaaj waa waa dangiige xadiidkii ugu horreeyey markii la keenay waa soo fariistay waa yaabay kii kale haddana markuu ugu xijiyey wuxuu yidhi war aniga bukhaari maahiyo yidhi waa ku fahmay waa qisadii bukhaari aad wadaawa aniga laakiin bukhaari ma gaariyo yidhi maya bis ayaguna marka iska dhaafeen ibnu kaiir wuxuu yihi jawaab ka fiican waaye maya maya intuu dhihi laha imtixaanna waa loo sameeyaa calaa kullin lilmtixaan iyo liliqraab labadaasaa loo sameeyaa waqad yakuunu fi lisnaadi kullihi waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa qalbigu fi lisnaadi kullihi isnaadka dhammaantiis ow bacdihi ama isnaadka qaarkiis falwalu kan hore kamaa rakaba siday isu saareen waayo maharatu muxadiثii baqdaad baqdaad muxadisiintooda kuwoodii aadka wax u yaqaanay lilbukhaariyi bukhaari ay isugu saar saareen xiina qadima calayhi markuu u soo galay isnaada hada alxadiidi xadiidkan isnaadkiisa calaa matni xadiidin aakhara xadiid kale matnigiisa warakabuu waxay isa saareen matna hada alxadiidi xadiidkan matnigiisay saareen calaa isnaadin aakhara isnaad kale waqalabuu mihaalahu mihaalkiisii bay gediyeen maa huwa min mihaaluhu dheh ayb waqalabuu ayb calayhi waqalabuu calayhi waa dabagediyeen miaalkuna waxaa weeyaan waqalabuu calayhi mxuudinaya kadib ah. waqalabuu calayhi waxay korkiisa yani gediyeen oo ay qalbi ku sameeyeen oo sanadkii matni isu gediyeen ma huwa min xadiidi saalimin can naaficin xadii marka saalim can naafica iyo wamaa huwa min xadiidi naaficin can saalim waa laba isku dhow waay laysku qaldi karo xadiidkii saalim can naafic ayay naafican can ibni cumar ka dhigeen saalim waxaan ujeedaa saalim can ibni cumar naafic can ibni cumar ayay isku bedeleen kii naafic saalimay ka dhigeen kii saalimna naafic wa huwa min alqabiil الثaanي waa nooca labaad wa sanacuu dalika fii naxwi miئati xadiiثi aw asyada ayay saa uga dhigeen u sameeyeen falamaa qara'uuha calayhi markay ku akriyeen radda kula xadiiثin ilaa isnaadihi xadiid kastaa isnaadkiisa ayuu u celiyey ayb wa kulla isnaadin ilaa matnihi buu u celiyey walam yaruj calayhi walam yaruj calayhi ma uunan ku fariisanin ayb walam yaruj calayhi raja yaruju walam yaruj calayhi mawdicun waaxidun hal meel ma uunan ku fariisanin ma aynan iskaga dheehgelin mima qalabuuhu waxay u gediyeen wa ay isu saarsaareen facaduma cindahum jiddan aad buu ugu weynaaday agtooda oo carafuu waxay garteen mansilatahu darajadiisa min hada shani uu ka joogo raximahu llahu adkhalahu ljinaan waqad nabaha shaykhu abu camrin haa hunaa qalbigii markaala noocu ka sheegay liliqraab ma sheegin ama liliqraabku inuu kan dambe ka wadana waa dhici kartaa waqad nabaha shaykhu abu camrin haahunaa abu camr bnu salax meeshaani wuxuu ku baraarujiyey calى anahu laa yalzamu min alxukmi bضacfi sanadi اlxadiiثi اlmucayani alxukmu bضacfihi fii nafsihi meeshaa masalo baraarujiyey oo ah calى anahu laa yalzamu ka laazimi mayso ka dhalan mayso min alxukmi xugun bضacfi sanadi اlxadiiثi la xukumo xadiidka sanadkiisa dacfigiisa la xukumo almucayani sanadka mucayanka ah alxukmu ka laazimi maayo bidacfihi in la xukmo fii nafsihi yani fii nafsi alxadiid yani wuxuu leeyahay xadiidka haddii la yidhaahdo inta sanad lagu keeno la yidhaha sanadkan waa daciif xadiidkan waa daciif maahaneed naam waxaa dhacin karta xadiidka inuu sanad kale leeyahay yani haddii la yidhaha hada lisnaadu daciifun ama isnaaduhu daciifun ayaa la yidhi xadiidka waa daciif ma ka dhalanayso leanna waxaa dhici karta duruq uu ku xoogeysmaayo asaaniid kale waxyaabo kale inay jiraan id cilae qad yakuunu lahu waxaa la arkaa inuu u ahaado isnaadun aakharu isnaad kale ilaa an yanusa ilaa inuu caddaynaayo maahana imaamun imaam calaa anahu laa yurwaa inaan la warinaynin ila min hada lwajhi wajkaan maahan haddii nin imaama uu yidhaha war xadiidkan sanad kale male ilaa kan maahane markaas ha qultu waxaan idhi bu i yakfi waxaa ku filan fi lmunaadarati dooda munaadarada laba munaadarada xukada laba qof baa mas'ale ku doodeen nin baa marka sanad iyo xadiidkiis soo deliishaday markaasaa sanadkii baa la bushiyey oo waa la daciifiyey sanadkii uu keenay munaadarada ninkaas waa inuu wax kale la imaado ee isaga markaa yani waa u dhammaatay ninkaa waa laga adkaaday haddii uunan keenin wax kale lanna sanad labaad asal maaha kii uu keensaday haddii la bushiyey ee mid labaad kaa keenahe isaga nacam haddii uu keeni waayo mid labaad alaslu waa alcadam inaynan inuunan jirina asala yakfii yakfii fi lmunaadarati ayb tضciif ariiqi ariiqi in la daciifiyo alatii ariiqa oo abdaaha uu soo muujiyo almunaadiru midka doodaayo yani in la daciifiyaa ku filan wayanqaicu waana go-ayaa bis doodii waa laga helayaa markaas id ilaslu asalku waxaa weyan cadamu maa siwaaha wixii ka soo haray inaynan jirin xataa yahbuta biariiqin ukhraa ilaa uu ariiq kale ku sugnaado wallahu aclam qaala ibnu salax wuxuu yidhi wayajuuzu riwaayatu maa cada lmawduuc mawduuca wixii ka soo haray in la wariyaa bannaan fii baabi اtargiibi wاtarhiibi lagu wariyo wاlqisasi wاlmawaacidi qisooyinka iyo wacdiga wanaxwi dalika ila fi sifaat اllahi tacaala wax sifaat alla caqiide ku saabsan maahan wa fii baabi alxalaali waalxaraam wixii xalaal i xaaraam ku saabsan maahane qaala waxa uu yidhi wamiman yurakhisu dadka ruksaynaya waxaa ka a fii riwaayati daciifi daciifka werintiisa bannaynayo ruksaynayo fii ma dakarnaahu baababkii hadda aan sheegnay ibnu mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi wa axmed ibnu xambal raximahum allahu tacaala qaala intaas marka baxi baxiga madmuunkiisu waa maxay xadiidka daciifkaa ah, hadduunan mowduuc ahayn waxaa bannaan in lagu wariyo baab wixii ka soo haray caqaa'id iyo xalaal iyo xaaraam wixii iska fadaa'ilulacmaal iyo waa bannaan tahay saddex madhab baa ku jirto waa bannaan tahay mutlaqan ma bannaana mudlaqan iyo madhab dhexdhexaada ibnu xajar uu ku tegey iyo rag badan ibnu xajar isaga marka shuruuduu ku xiray saddex shardi waa in laga helo saddex shardi haddii la helo daciifka waa lagu dhaqmi karaa fii fadaa'il alacmaal saddexdaa shardi waxay kale yihiin kow anlaa yashtada dacfuhu waa in dacfiga uunan darnayn kow laba shardiga labaad waxa uu yahay an yandarija taxta aslin xadiidkaas waa inuu asal inuu ku dureero miaal asal inuu ku dureero waxaa laga wadaa xadiid baa yimid daciif ah xadiidkaa daciifka wuxuu leeyahay salaatu duxa ninkii tukado waxaas iyo waxaas iyo waxaas ajara ayuu leeyahay ayaa la yidhi xadiidkan hadda asal saxiixa ayuu ku dureeraa leanna salaatu duxaa inay sunno tahay axaadiid badana kusoo aroortay soo ma fahmin an yandarija taxta aslin saas waay laakiin wax aan asalba ku soo aroorin haddii layidhaa ha socoto waaba dhib salaatu radaa'ib oo kale ama salaatu rajabiya jimcada ugu horeyso rajab salaad la dukado waxaa jira tiro badan oo qaab yacni nadmigeedu uu ka duwan yahay nadmiga salaadaha caadiga salaadaasi in la yidhaha xadiidka kusoo aroora waa daciif laakiin halla isaga camal fala fadaa'il acmaal waay mayaa la leeyahy lian asalba maba sugnaaninba salaadan laakiin aniga salaatuduxa markaan waa ii sugnaatay hadday ii sugnaato inaan ku camal falo xadiidkan daciifkaa ah, had hadduu saxiix noqdaana ou sax yahayna ajarkii waa hela hadduunan sax noqonina kollaba ajar ma weynayo leanna waa sugan tahay an yandarija taxta aslin saas waa macnihi shardiga saddexaad wuxuu yahay anlaa yactaqida cinda alcamali bihi hubuutahu can nabiy sal l l slam marka uu ku dhaqmaayo uu ku camal falaayo waa inuunan ictiqaadinin nebigu inuu xadiidkan ka sugnaaday waa inuunan ictiqaadinin tabiin lcajabku shuruudaa ku sheegay imaamu nawowi isaga waxaa haalib ka ah inuu yidhaahdo ijmaaca ku guntamay itafaqa alculamaa xadiidka daciifka ah wixii aan ahayn yani xalaali xaaraam ictiqaad aan ahayn lagu camal fali karo ayb waa madhab marka sida fiican laakiin waa in shuruudaas loo yeelo ayb imaam muslim isaga wuxuuba tilmaamayaa xadiid daciifa ah inaan bal uguba camal falinba muqadamada saxiixiisa ado khilaafkaas baa ku jira marka qaala halkanna baxti yaroo kale uu ku gebagabaynayo uu leeyahay haddii shayga aadan hubin xadiid aadan hubin inuu saxiix in kale inaad nebiga u nisbaysa marka aada rabto maxaa samaynayna qaala waxau yidhi waidaa cazawtahu ila اnabiy sal l slam haddaad xadiid daciifa nebiga u tiirinaysid min gayri isnaadin isnaad la'aan falaa taqul hadhihin qaala rasuulu lahi sal slam kada wakada wamaa ashbaha dalika iyo wixii la mida ah, min alalfaadi aljaazimati alfaadda oo gonaanta naanta ku tusayso bal bisiiqati tamriid waa inuu ugu nisbeeyo nebiga sida tamriidku marka waa maxayna ruwiya can nabiy sal slam kada war nebiga waxaa laga wariyey sidaas huwiya waxaa laga sheegay waxaa laga wariyey sidaa hadhaho ayb mar haddii xadiidku uu daciif yahay fadaailacmaalna uu kusoo arooray qaala rasuululah hadhihin ruwiya can inabiyi iska dhe nebiga waxaa laga wariyey saaysaa wakada waxaa la mida fi ma yushaku waxaa lagu shakisan yahay fii sixatihi laga shakisan yahay aydan noqon shayga aad sixadiisa ka shakisan tahayna ruwiya iska dhe nebiga waxaa laga wariyey qaala rasuululah hadhihin dadka qaar waxaa arkaya waa istaagayaan masaajidka waa wacdinayaa maanta dhan axaadiisu daldalayaa laga yaabaa xadiidkan war xadiidkan saxiix miya haddaad tiraa wuxuu kuleeyahy ma aqaan in saxiixya ma ogi aniga haddaadan ogeyn maxaa nebiga ugu nisbaysay marka nebiga waxaa laga wariyey ama inaad tiraa xadiidkaasaa la sheegay ma ogi aniga inuu saxiix yahay ow kamaa qaal haddii aada isleedaha xadiidku saxiix yahay laakiin lafdigii iyo waxa aad ka shakisan tahayna ow kamaa qaala iska dhin sida uu keeni doono sifatu riwaaya noogu imaan doonto ayb wabilahi towfiiq wasal allah wasalam alaa nabiyina mxamed